رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأsلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxاaبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما bعd weli waxaan ku dhex jirnaa waxaan maraynay baabkii loogu talagalay karaamaadka awliyaashu ay leeyihiin qisadii reer abiibakar iyo sidii ilaahay u karaameeyey gurigaana waana soo ogaanay wa jaabir bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin wa jaabir ibni samura radia allaahu canhuma jaabir ibni samura ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi shaka waxaa ashtakooday oo dacwooday ahlulkuufati kuufa ehelkeeda sacdan ayay ka dacwoodeen yacnii ibna abi waqaasa waa sacad ibna abi waqaas ninka lagu magacaabo oo cashra mubashiriin fi ljanna ka mid ah ayaa la ashtakeeyey kuufa ayuu madax ka yahay nin xil qaaday baa la yidhi eebqaad qaad sacadkoo qodalka jannada loogu bishaareeyey kamid ah hadduu baxsan la'yahay yaa baxsanaya haddii ninkan la ashtakaynayo yaa fakanaya madaxtinimada maanta waan u tartannaa waana u qorornaa ayadu way ka ordi jireen dhegaysta qisadan iyo cajaibka ay leedahay cumar ayaa lagu dacweeyey waa cumar radia allaahu canh ilaa cumar ibnkhataab ayaa lagu dacweeyey oo lagu ashtakeeyey cumar wuxuu sameeyey facazalahu wuu mar haddii dadweynuhu kugu kacaa dhibkeeday leedahay weliba ninsaa loogu kacayna ma ahayn waan arki doonnaa cumar isla markii jagabi ayuu ka qaaday waa la casilay istacmala wuxuu madax uga dhigay calayhim korkooda waa laga kuufee camaaran camaar ibnu yaasar booskiisii wiil kale un baa lagu bedelay maxaa jagada layga qaada maxaa madaxin meeshaan ana ma jirto waaba hubyaala in laga qaado isla markii cammaar ayuu markaa u dhiibay fashaqow waxay ka seen oo way ka ashtakoodeenoo ashtako badan bay ka bixiyeen xataa dakaruu ilaa ay xuseen ama ay ku sheegeen annahu sacad laa yuxsinu inuusan wanaajinaynin yusallii tukashada xataa salaadkan buu la dunki jiray bay dhaheen allahu akbar waa nebiga agtigii waa tocodkii jannada loogu bishaareeyey waa ninkii nebiga u duceeyey sala allahu calayhi wasalam waa ninkii rasuulka u duceeyey sacad radiallahu canhu waxay ku sheegeen ashjakooyin badan ilaa ay xuseen ama ay sheegeen inuusan salaada wanaajin salaadan uu qurxinaynin faqaala fa arsala ilayhi adeeg buu u diray marka ileen hadalkay sheegeen keliya laguma kalsoonaanayo inkastoo la casilay haddana cumar wuxuu rabaa inuu xaqiiqda markaa gaado fa arsala ilayhi adeeg buu u diray in la soo waco sacad baa la keenay faqaala wuxuu yidhi cumar yaa abaa isxaaq waa kunyadiisa abaa isxaaqow ina haaulaa'i kuwani yazcamuuna waxay sheeganayaan annaka adigu laa tuxsinu tusallii binaadan wanaajinin salaad tukashada iyo marka aad dujinaysid xataa inaad islaad fiican dujinin ayay sheegayaan makawaran saasaa markaa la yiri ashtakada ay kaa soo gudbiyeen waxaa ku jira xataa inaadan hagaajinaynin salaada kaba fa qaala sacad wuxuu yidhi amaa ana aniga wallaahi waan ku dhaartay fa innii kuntu waxaan ahaa usallii bihi mid dujiya salaata rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed salaadiisii oo aan ka arkay ayaa dujin jiray buu yidhi laa akhrimu canha kama aan gaadhin jirin kama hoos marin jirin salaadii nabiga sal allah calayh wasalam kama nusqaamin jirin macnaha usallii waan tujinahayay salaata alcishaa'i salaada cishe faakuddu waan dheeraynahayay filuulayayni labada rakacee horhore waan dheerayn jiray wawafiqtu waan khafiifin jiray fi filukhrayayni labada rakaca ee dambe inuu nabigaas laa yeeli jiray sala allahu calayh wasalam salaada cashaan dujinaya labada rakee horena waan ku doodayn jiray labada dambena waan ku gaabin jiray qaala cumar wuxuu yidhi dalika alrannu maluhu waa sidaa bika adi aan kuu malaynahayo ya abaa isxaaqa abaa isxaaqa aniga xataa saasaan kuu maleeya cumar waa ninkii la yidhi waxaasaan u malaynayaa ma yidhaahdo ilaa way noqotaa cumar muxuu u casilay haddii uu saa u casilitaankii qofka amaamadiisa isku mid ma aha madaxtinimo lagaa qaado keeligiisa inaad hoos marsan tahay balse sharaf iyo qiimay kuu tahay saas darteed baa qofkay ka ashtakoodaan in laga bedelo wax ka wanaagsan markaa ma jiro wa arsala macahu wuxuu la diray rajulan min aw rijaalan ama rag waxaa la rabaa kuurgal in xaqiiqda ninkan sacad ah ay ka soo sheegeen in la baaro la ogaado kiiskaa la soo baaraya marka sacad baxdaa la yidhi raac nin ama laba nin ama rabna wuu ku daacay cumar ila alkuufa kuufa xaggeeda yas'alu in la soo weydiiyo canhu sacad xaggiisa ahla alkuufati kuufa ehelkeeda ilaan dadku yarbaa ashtakada geliday dadweynihii baa la weydiinayaa oo la leeyahay sacad ka warrama war sacadkee ahaa markuu madaxda xubin ahaa falam yadac ma uusan ka tegin masjid almasjid ilaa sa'ala canhu wuu weydiinahaye waa raggii lagu daray mar kastoo salaad la tukado wuu iswuu istaagaya waxdigii iyo raggii ee kiiska baaraya masaajidkay leeyihiin war sacad dadkii masaajid ka joogay masjid ma aysan ka tegin ilaa sa'ala canhu waa la su'aalay xaggiisa wayufanuuna macruufan macruuf baana lagu ammaanayay alla sacadaa sacad maxaana loogaga bedelay alla sacadaa sacad waa nin wanaagsan wayufanuuna way ammaanayeen dadkii sacadna macruufan wanaaggay ku ammaanayeen xataa dakhala ilaa uu soo galay masjidan masaajid oo libani cabsin qabiilka reer bani cabsin ay leeyihiin reer bani cabsin masaajidkoodii ay ku tukanayeen ayay raggii wehdigaa soo galeen ama ninkii sacad la socday ee arrintu gaaraya markaasay dhaheen war ka warrama sacad faqaama rajul nin baa istaagay oo minhum ayay ka mid ah raggii tukanayay yuqaalu lahu waxaa loo yidhaahdaa usaama usaamatu bin xadaada yukanna waxaa loogu maamaysaa oo lagu kunyeeyaa abaa sacdata abaa sacda la yidhaahdaa abaa sacda ayaa markaa la yidhaahdaayo ninkaasaa markaa istaagay ninkaasaa istaagay faqaala wuxuu yidhi amaa in nashatana haddaad na qaariseen haddii aad dhahdeen ka warrama sacad amaa in nashatana haddii aad la weydiiseen waayo macnaha hadal inaan ka bixinno sacad fa inna sacdan sacad kaana laa yasiiru ma raaco bisariyati koox oo duulaan aadaysa furi waayo sariya ma raaco sariya lama socdo qibcad gobol ka mid ah jeeshka marka la yidhaahdaayo wuxuu ku tilmaamayaa meesha inuu gabiyo sacad bacdamu madax yahay inuu iska raaxaysto sariirtaasuu muu saaran yahay amase waa fulay taana waa dhici kartaa inuu ula jeedo walaa ya'simu man qaybiyo xoolahana bisawiyati si isla sinnaan ah looguma qaybiyo dadka waa u kala eexdaa subxaana allah walaa yacfuu mana ku cadaalad falo fi lqadiyati xukunka markuu wax kala xukminayo sacad cadaaladba ma sameeyo qofna wuu exe qof wuu xiraa qof wuu garaaca saas waa la xaaladiisa waa haddaad sacadna weydiiseen intaasuu ka sheegay qaala sacad sacad wuxuu yidhi waa sacad baa waqaas amaa wallaahi owliyada ilaah iska ilaaliya owliyada ilaahay iska jira dhib hagaarsiinin sacd waa owliye ilaahay saa darteed dhibkan iyo beentan baa laga sheegay amaa wallaahi weeye ilaahay waan ku dhaartay laadcuwanna waan habaaraya oo waan habaarayaa bihalaain saddex waxyaalood baan ku habaaraya buu yidhi ilaahayo wuu yidhi allaahuma ilaahayo in kaana hadduu yahay cabduga addoonkaaga haaada ee kan ah kaagida mid been sheegahaya qaama istaagay riyaa'an istustus iyo wasumcatan sumcatan ismaqmaqalsiis oo raba inuu dadka ismaqmaqalsiiyo ilaahayow addoonkaagan ee hadduu arrintaa u istaagay oo wuxuu ula jeedaa habaaquu habaaraya waa habaaraya sacad oo wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow in kaana haddii uu yahay in kaana cabduka addoonkaaga addoonkaaga hadduu yahay haadaa ee kan ah kaadiban mid been sheegaya ilaahayow hadduu yahay qaama uu u istaagay riyaa'an istustus iyo wa ismaqalsiis fa abtil cumrahu cumra cumra ilah cumrigiisa dheeraybu laa ilaaha ila allah ilaah waa cumri dheersii bay marka hore faaqil ilaahow dheeray cumruhu cumrigiisa wa aqil ilaahow dheeray faqrahu fakrigiisana dheeray fakri baaba ahoo shirk uusan haysan iyo cumri dheer ilaah isugu darbuuya laa ilaaha ila allah wa una bandhig lilfitani fitantan ilaahow bandhiguya fitanta dhexdhexooda ha fidnoodo oo fidnooda cimri dheerna hel fakrina ku jir saddexdaasuu ku habaara wa kaana wuxuu ahaa bacda daalika markaa kadib odayga idaa su'ila marka la weydiiyo yaquulu wuxuu oran jiray shaykhun alla duqaan ahay kabiirun oo weyn maftuunun oo la fidneeyey balaysan macnaha oday da ah oo balaysan baan ahay buu yidhi uu dhihi jiray asaabatnii waxaa iigu dhacday dacwatu sacdin sacd habaarkiisa sacad habaarkiisa ee haleele qaala cabdilmalik bin xumayr wuxuu yidhi araawi ee xadiidka ka wariyey can jaabir ibni samura fa anaa ra'aytuhu anaaba arkayba anaa arkay ninka bacdu markaa kadib qad saqata ayadoo ay ku soo dhacday xaajibaahu sunnooyinkiisa xaajibaadka waxaa loola jeedaa timaha eemtaqaanaa indhaha indhaha marka kor waxaa saaran meesha ay marsadaan dumarka maxaa la yidhahdaa indhakuusha meeshaas timaha yafsaa leh calaa aynayhi indhihiisiibay ku soo baxeen min alkibari qabaynimo cujjid iyo gabalkii qabaynimo wuxuu ka gaaray hilibkii timaha meeshaa saarnaa indhaha korkooda xaajiray oo suwayihi ayaa waxay ku soo taceen indhihiisa weynaan darteed wa inahu asagu layatacaradu wuxuu u banbaxaya liljawaari gabdhaha yaryarka ah ama dumarka oo fi turuqi waddooyinka marmarcay jidhkaasuu saa isaga wareega suuquu ku wareegayaa gabdhahu ka daba socsocdaa fayaqmisuhunna dabada ka fanjaruuxana marka ti kastoo soo socotaan oo jilcigu rataan intuu ka daba tago iyo dabada fanjaruux uga dhafanaya macnaha waa fitno aad iyo aad u weyn waa fitnatan ugu xun oo ugu daran waa baarkii sacad radia allahu tacaala canhu waa sida uu u habaartamay ama uu u habaaray sacad xaaladaadaa macnaha taasuu markaa samaynahayo muttafaqun calayhi idan xadiidku wuxuu tilmaamaya karaamada awliyadu ay leeyihiin awliyadayaan la dhigin walaalaya qofka muslimkee laa ilaaha ila allah dhahaaya salaadiisa tukanaaya anagu dadkaana looma dirsanin qof walbaa tiisaa haysatoo laga rabaa iimaankeena meekuu yahay iyo si uu yahay ma naqaan sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu aad yaad u dadaalo inuu rabbi subxaana wa tacaala ka baqo qofka weliga ah saasuu ilaahay karaama u siiyaa hadduu ku habaarana haweerkiisa markaa waa ku asiibaya wa can curwata bni zubayr curwa ibni zubayr nin lagu magacaabo ana saciid bin zayd waa kise kaloo kii hore ka cajaa'in badan walaalayaa qowliyada ilaahay dhibaatada iyo waxyaabaha lagu haa in laga dhaafaa aad u fiican saciid bin zayd kii hore wuxuu ahaa sacad ibna waqaas waa tobankii jannada loogu bishaareeyey saciid ibnu zayd ibna camar ibna nufayl ayaa khaasimatu waxaa la gooday arwa binta aws ninka galada lagu magacaabo ninkana waa tobankii jannada loogu bishaareeyey naftigiisa raggii cashrubashiriinta jannada ahaa yaa baqsan laacaan sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala imtixaan dadka uu saaraa waa la imtixaamaya ninkaana gabadhaada ku tagtayda waa arwa binti aws ilaa marwaan ibna alxakam bay ku dacwaysay ay kula doortay waddacat waxay ku sheegatay annahu sa'iid akhada inuu ka qaatay shay-an waxoogaa min ardiha dhulkeeda dhulkaygu iga koobay bay tiri waa qayqayka ka mid ah dhulkayga ayuu iga koobay ninkii muslimka ahaa ee saciid ibnu zayd bin camar ah wafaadimatu khitaab oo cumar bnu khataab walaalkiis ah waa ninkii qabay waa ninkii saciidkii ibnu ahaa waa ninkii towxiidka aad yaa ugu dheeraa waa ninkii tobanka jannada loogu bishaareeyey rasuulka uu ku baray sal allahu calayh wasalam dhaqad intii ka dhegtaybay tiri dhulbuu iga xalay laa ilaaha ila allah faqaala saciid saciid wuxuu yidhi ana kuntu ana anig kuntu ma ahaanayaa waayo aakhudu mid ka qaadanaya min ardiha dhulkeeda miyan shay-an shay ka qaadana bacda aladii kii qaybka kii kadib samictu aan maqlay min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam markii marwaan lagu soo dacweeyey ayaa wuxuu yidhi ma anaa kul ka qaadanayo gabadhaan anigoo rasuulka hadalka maqlay sal allah calayh wasalam qaala marwaan wuxuu yidhi maadaa samicta min rasuuliillaah maxaad ku maqashay rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya man aqada qofkii qaabka shifran hal taako oo min alardi dhulka ka mid ah dulman si dulmi ah quwwatahu ee quwwi'ahu waxaa lagu duubaa oo qoorta loo saaraa ilaa sabti arbiina todobada halkaaka haddaad qaadato toddobada arla maalinta qiyaama dusha laga saaraya inta dadka la xisaabaayo dhullaysoo marka hoodaa lagu leeyahay dushuu kaa saaraya qaala lahu marwaan wuxuu laa as'aluka bayina markhaati weydiin maayo bacda haada kan kadib qof kale oo aan dhahayo markaatiyaa ka ah ninkan inuu dhul qaatay ma jiro haddii xadiiskan aad sheegtay faqaala saciid wuxuu yidhi wuu habaartamay asagana idan wax kalou qabto ma laha wax kaloo u damaan mala allaahuma ilaahayamuy in kaanad hadday tahay gabadhan kaadibatan mid been sheegaysa allaw haddii cun aanan aniga ka qaadanin ay leedahay sacadba iga qaatay hadday been iga sheegtay faracni basarhaa indhaha turgey in qoolka dhig ilaahay indhaha dan kasmi oo aragga ir waqtulhaa ku fii ardihaa dhulkeeda dhulkaa laftigiisa ilaahu ku dil wuu ka dhaqaaqay qaala wuxuu yidhi famaa maatat ma dhimanin xataa dahaba basaruhaa ilaa dahadii ay tageen wayn oolowday wa baynamaa waqtigii ayadoo tamshii soconaysa fii ardihaa dhulkeedii id waqacat waxay ku dhacday fii xufuratin xuj famaatat way laku dhimatay muttafaqun calayh waa laga soo saaraya wiish kasta haddii la keenay xarig walba haddii loo tuuro si kastaba hadday noqotay dhammaankaa loo soo bixin waayo qabrigeeda meesheeda uu noqday wa fii riwaayati muslim can muxamed bin zayd bin cabdillaahi bin cumar bimacnaha xadiistaasoo kala wariyey wa annahu ra'aahaa wuxuu arkay camyaa'a ayadoo indhool ah taltamisu taataabanaysa aljudura darbiyaalka indhool ma soconta maydeh darbiyaalkaysaa u taataabanaysaa laa ilaha illa allah taltamisu aljudura darbiyaalkasaa u taataabanaysaa taquulu dhahaysaa asaabatnii waxaa igu dhacday da'yatu saciid saciid abaabkiisa wakhtigiis maa la joogaa dhul muxuu yahay dhul xaalkiisu soo yahay dhexdeeda muxuu maanta qof kastaa wuxuu ku dadaalayaa dulmi ayadoo xataa inuu ku qaato asaabatnii da'yatu saciid wa annahaa marat waxay soo martay calaa bi'rin aal oo fi daari daarkii ku taala guri allatii qaasamatu fiiha ay kula doodday sacad dhulkii laftigiisay dheriisii saxabka iga xoogay fa waqacat fiiha way ku dhacday fa kaanat qabrahaa waa laga soo saari waay qabrigeedii buu noqday meeshaa qabrigeedii noqday wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi lammaa goortii xadara la soo xaadirtay uxudun dagaalkii uxud markii macrikadii uxud la gaaran waaye dacaanii abii aabbahaydaa ii yeeray xaabaheeya iyo wacan min alleyli habeenkii dana dagaalkii baan dhici rabaa faqaala wuxuu ii yidhi maa uraanii u malayn maayo ilaa maqatuulan in la dilaya maahan yani waa laydilaa buuya wiilkaygiiyo fii awali man baan la ku jiraa dadka ugu horeeya oo yuqtalu la dilahayo oo min asxaabi nabi nebiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam wa anigu laa atruku dacka kaaga tegi maayo gadaashayda acasa calaya wax korkayga iiga cizi badan ninka xaggaaga hayra nafsi rasuuliillaahi rasuulka nafsadiisa keyrkeed sala allahu calayh wasalam waxa casiis ah oo ugu sharaf badan xaggaadan ka tegayaa ma jiro ilaa nebi maxamed maaha nafsadiisa wa ina calaya korkayga maandow daynan dayn baa laygu leeyahay faqdi ee gud buu yidhi deynta iga gud wastawsi u dardaaran biakhawaatika walaalahaa gabdhaha ahna khayran khayr u dardaaran buu yidhi gabdho waayo maskiin waaye gabdho waayo oo waa mustaan gabdha waa gabdhaha walaalaha ah khayr dardaara jaabir horay u barateen waa ninkii gabdhaha walaalihii dardaaranka aabihii darteed gabo u guursan waayey oo garow guursaday markuu rasuulku yiri maxaa kugu kalifay inaad garood guursato mucuu yidhi gabdhaha walaalahay tu caaqimo cuno garoob ahoo dhaqan soo martay waxla taqaana ayaa rabay inaan u keeno u ququbaysee u shalaysaa u saliidaysaa dhuucin ayadoo kalaati loo keeno waa la kala celcelinayaa soo saa darteed ayaa sacad ee jaabir aan dardaaranka aabbihii waxay sababtay gabdhihii walaacihii ahaa inuu khayrkii wanaagga u dardaarmo una ula dadaalo gabdhaha walaalaheed meel aan ku ognahay ma jirto meel lagu ogyahay ma jiro ninkii soo doontaa loo diidaa baddaasay ku dhammaanaya jidkii ku dhalaya waa mashaakil aad yaad markaa u daran fastastawsi u dardaaran biikhwaatika gabdhaha walaalaha ah khayran khayr u dardaaran buu yiri fa asbaxnaa waan waa bariisanay fa kaana aabba wuxuu ahaa awala qatiilin kii ugu horreeyey la dilay wa dafantu waan aasay macahu aabbahay micigiisa aakhara ninkan ayaan kula aasay fii qabrihi qabrigiisa way dadku miidku aad buu u badnaa maalinta jaraaxada muslimiintana way badnayd hal qof xidda in god loogu qodo way suuragelimaysay lababadaa aasaayay markaasuu rasuulku odhanaya laga eegayaa xaafid ah kii qur'aan badan baa lexdooda lagu hormarinayay marka aabbahay iyo nin kale ayaa laga aasay waa camar ibnu jumuux haddaad xasuusataan waxaa laysla aasay camar ibnu jumuux iyo ninka lagu magacaabo cabdullaahi bixaam oo jaabir aabihii markaa ah way laba saaxiib ahaayeen walaalo ah uma ka bacdigu lam tatif nafsii nafsadaydu way ku fiicnaan weysay way ku qanci weysay an atrukahu inaan ugu taga aabbahay maca aafara nin kale macigiisa inay xog iskula jiraan aabbahay iyo nin kale naftooda way isiin weysay oo way ku fiig noqon weysay faistakhrajtuhu waan ka soo saaray waan qoday gubkii waan ka soo bixiyey bacda sittati ashhurin lix bilood kadib maalintii la aasay lix bilood kadib ayaan faagay qabrigii oon aabbahay ka soo saaray fa iidaa huwa waaba asagoo ka yowmi wadacathu maalintii maalintii ka yowmi wadactuhu maalintii aan dhigay oo kale asagoo ah aabbe isma bedelay waa sidiisii hayra qudumihi dhegtiisa maaha midka xil ka maqnaa ama wax ka gocsana inta kale aabbahe maalintii qabriga la dhigay sidii uu ahaa buu arkayaa sidii uu ahaa buu u yahay doorsoon ma jiro isbeddel ma jiro waxyaabo kale ma jiro saa darteed baan aabba ka soo saaray qabrigii bacdamaa lixdeedii isiin weysay lix bilood kadib asagoo sidiisii ah asagoo sidiisii ah ayaan ka soo saaray waayo xalaal baa la cuni jiray xaaraan lama cuni jirin nadiif baa la ahaa lama bararin calooshuu ma dhib kale ma imaanin sidaas darteed baa aqari waxay tilmaantay war hoybado dadaal meesha ugu horaysa ee qurmaysa waa caloosha haddii suuragal ay idiin tahay inaydan ku shubin wax xaaraanaha ku shubin sidaas lix bilood kadib baan ka soo saaray aabbahe ka yowmi wadactuhu waa maalintii aan dhigay hayra qibulhi egtiisa maahane fajacaltuhu waxaan yeelay fii qabrin qabri dhexdiisa calaa xiddatin si keli ah isagoo keligiis ah yaan aabbahay qabri gooniyaa geliyey rawxu bukhaariga soo awliye maaha walaalaya karaamo sow aha ilaahay siiye subxaana wa haddaba awliyadu ilaahay karaamay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaalana waa uu shaqifay wa can anas ana rajulayni laba nin oo min asxaabi rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisa ka mid ah laba nin oo nebiga asxaabtiisa ka mid ah kharagaa waxay ka soo baxeen min cindi nabiyi nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam riwaayad iyo filin kama soo bixin casaariiqa yilaahna kama imanin xadiidka yileen nebi moxamed agtiisa sala allahu calayhi wasalam maxay ka samaynayeen ama cilmigay garanayeen ama xadiis bay dhegaysanayeen ama umuuraha muslimiintay falanqaynaayeen habeen mugdiya waaye fii laylatin habeen mublimatin oo mugdi ah yay ka soo baxeen xaggay u socdaan guryahooda wa macahumaa waxaaba micigooda ah mitlulmisbaaxayni wax aad mooda laga faylus bayna aydihima hortooda meeshu waa mugdi bacdamaa umuuraha muslimiinta ay ku dhafrayaan bacdama ay ilaahi subxaana watacaala diinkiisii ay ku soo muddiyoobeen nebiga agtiisa uu muddi gudcocah ku noqday laba faylifku ilaahay usoo diray subxaana watacaala bayna aydiihiina falama iftaraqaa markay kala leexdeen oo ay kala leexdeenay kala tageen saara maca kulli waaxidin waxaa la leexatay oo la ahaatay mid kasta micigiisa minhuma laba jidka musxagooda xaggooda waaxidun mid laba soomaali kan markuu la mid baa la leexatay kan markuu gurigiisii u sii leexdayna mid kalaa la leexatay xataa ataa ahlahu bilaahalkiisii uu tegay ilaa ehelkiisii uu u yimid iftiinkaasuu markaa ku socday qayibaad intaan ka soo daragno khamro aan ka soo daragno yaayadoo najaasada saamaan la socoto dhulku aan u malayno meel dhul ah gud meel dhul ahna aan u malayno saax a ciyaalka loo imaanaya markaasaa ciyaalka guriga lagu garaacaya oo dulinnimo iyo rafaa cisho lama tukanin duhur lama tukanin saas wax lama tukanin xaalad fara badan oo noocaasaan maanta ku jirnaa xagee ilahay karaama naga siina subxaana watacaala tacaala ilaahay noo sharifaya noo karaamaynaya ilaahi subxaana watacaala inaan sii hogno oon dhibaato sii dhexgalla maahee nimcayo wanaagga heli maayo waayo halkaan waxay ku dhafrayaan ay ilmahooda uga maqan yihiin masaalixda masaalixda muslimiinta ka mid ah waxay uga maqan yihiin cilmi barasho waxay uga maqan yihiin nebi maxamed agtiisa ay fadhiyaan aabbayaasheena xaggee ku maqantihiin idinka xaggee ku tafartaan xaggeese ka timaadeen wakhti dambe lama jirto saa darteed baa lalahoodiina leexatay rawaahu bukhaariya min turuqin buu ku weriye wafii bacdiha ana rajulayn wa bacdiha riwaayaha qaarkood waxay sheegayaan ana rajulayni labadaa nin waa ibnu xubayr iyo waa cabbaad bn bishrin radia allahu canhuma useyd ibnu xudeyr yaa yaqaana useyd ibnu xudeyr yaa yaqaana yaa taariikhdiisa maqlay yaa siiradiisii dhegaystay usayd wama adraaku maa usayd walaalayaal muxuu yahay usayd muxuu ilaah subxaana wa ku maamusay kuna shartay wax badan baan taariikhdiisa soo tilmaamay cabbaadkan uu wuu ka sii daran yahay saa darteed aad iyo aad aan ugu dadaano taqwada allaka cabsiga diinka khayrka taana waa awliya nimic iyo karaamo ilaahay siiyey qisadan soo socotaasoo ka sii ajaa'ib badan aad iyo aad bay waxay u tahay duruus lagu caqli qaato xadiiska nagu soo socdo xadiiska nagu soo socda waa xadiis cajaa'ib badan waa xadiis tilmaamaya cibro inuu yahay waa tilmaamaya in ilaahay subxaanahu wa dadka mu'miniinta karaamo uu siiyo waxadiis tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa dadka gaarkumida inuu sharifo waa tilmaamaya dadka gaarkumu ilahay inuu wanaag iyo qiimo ku manisto laakiin waa inuu habeen damba hadii ilaahay idmo subxaanah wa tacaala meeshahay mee joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam